والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd أmا bعd فhذا هو الشhريط الشhريط الثالث والستون من أشhرطة kتاaب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه waxaana ku jira marka xadiidkii dheeraa ee qisadii khubayb ibn cadiy iyo asxaabtiisii gaar ahaan qisadii khubayb baan ku jiray khubayb shicirkiisi baan marka soo gaarnay kolkii la dilaayay uu yidhi intuu habaaramay dabadeed buu wuxuu yidhi falastu ubaalii xiina uqtalu muslima calaa ayi janbin kana fi llaahi masracii wadalika fii daati ilaahi wain yasha yubaarik calaa awsaali shilwin mumazacii sidaasuu yidhi falastu ubaalii uma aaba yeelayo xiina uqtalu marka la idilaayo musliman anoo muslima calaa ayi janbin kaana lilaahi masraci dhinaca u dhaco yani mxuah meydkayga u dhaco ma kala abayeelay kolba haddii aanoo muslima la idilayo shahiid aan ahay siday ii dilaan iyo meeshaan ku dhintay uma abayeelayo wadalika fii daati ilaahi kaana waa dar allah dilka ay dilayaanu dar ay la weeyaan wain yasha hadduu alla doonana yubaarik waa barakaynayaa calaa owsaali shilwin jid jasad muxuu ahaa xubnihii mumazacin oo la jarjaray alla hadduu doono waa barakaynaya jidhkayganay muxuu seefta ila dhici doonaan iyo dili doonaan alla hadduu doono waa barakaynaya marka karaamadaas alla siiye subxaanahu wa wa kaana khubaybu radia allahu canhu huwa sanna likulli muslimin qutila sabran isalaa khubayb wuxuu ahaa qofka u jideeyey qof kasta oo muslim ahoo la dilayo sabri loo dilay sabrina waa la isagoo garbaduuban qofka aan dagaal ku dhimanayna garbaduub isagoo xedxedan la dilo yaa la yidhaha qutila sabran salaad inuu tukado buu isagu u wa akbara yani nabiya sal l sl asxaabahu yowma usiibuu khabarahum allana marka waa hadalkoodii waa ka aqbalay oo maalintii la laayay buu marka isaguna ka warramay nebiguna sala allahu alayh wali w asxaabtiisa uga warramay wabacaa naasun khubayb isaga marka waa taasoo karaamadiisi waa taa waxa hadhay marka karaamadii amiirkoodii caasim ibni saabit radi allahu canhu isagana marka wuxuu ahaa meydkiisiiba alla ilaalinaya alla daafacaya waxau leey wabacaa naasu min qurayshin ilaa caasim ibni saabit xiina xudisuu anahu qutil markii looga warramay in la dilay bay dad u direen an yaatuu bishayin minhu yucraf inay wax jirkiisii oo la garto madaxiisii iyo gacantiisii xun la garto ay keenaan si ay u gartaan inuu run yahay oo ninkaa la dilay wa kaana qatala rajula min cudamaa'ihim nin madaxdoodii abubedri ku dilay fabacaa allahu alla wuxuu u soo diray licaasimin mila dulla wax dallaayad oo kale ahoo min addabri oo xoon ah xun iyo shinni iyo wuxuu sidaas fara badan oo dalaayad aada moodo madaro aada mooddoba alle kusoo daayo faxamadhu waxay ka ilaalisay oo ka waardeysay min rusulihim raggii ay soo direen oo qofka usoo dhawaadaba dhag kaseena isaga ka carareen falam yaqdiruu an yaqa'uu minhu shay inay wax ka soo gooyaan ma ayna karin ayb kutub sira iyadu waxay dhehaysaa inta oo kasii faahfaahinaysaayoo ninkaasoo wuxuu ku dhaartay inaan weliga jirkiisa iyo jirkaal aanu istaabanin marka tiibaa isagana alla subxaana wa watacaala uga dhabeeyey oo kolkuu dhintayna gaaladu inay jidkiisa ku ciyaaraan oo wax ka googooyaan buu alla ka waardiynayaayo waxay yeeleen marka haweeney ayaa waxay ahayd laba wiilo keedah oo dhalay yuu dilay dagaalkii beder uu ku dilay markaasay waxay ku nadartay hadday madaxiisa hesho inay koob intay ka dhigato khamrada ku cabto haweenaydaasay marka rabaan inay ka iibiyaan madaxiisa ka iibiyaan bay rabeen marka nimankii laayay ayaa rabay marka inay madaxa ka gooyaan nimankii dilay oo ma aha kuwa lasoo diray m ma sheegay isagu nimankii dilay baa madaxa inay ka gooyaan haweenaydii ka iibiyaan ayay rabeen markaas alla subxaana wa watacaala bahashaas ku diray oo qofkii usoo dhawaadaba idha ka siinaysa markaas wuxuu kolku gabalku dhacay bahashan kala seexato baynu madaxiisa go'aansan doonaa inoo kaadiya roob baa marka alla keenay meel uu ka yimid aduguba sheeg roob unbaa alla keenay khalaas daad baa qaaday jirkiisiiba oo khalaas meel uu galayba waa waayeen alla marka ka waardiye ka ilaaliyey khubayb naftiisa waxaa lagu magacaaba kutubu siyar ay ku magacaabaan baliiculardi baliiculardi ninkii dhulku liqay sababkuna wuxuu ahaa markii oo la dilay yay salbiyeenoo loox eh, ay ku geegeen oo ku wareen eh, meesha ay ku dileen markaasay waardiyeynayeen marka rag baa loo soo diray oo nabigu alay slam usoo diray inay meydkiisa soo dejiyaan oo ay soo qaadaan si loo aaso marka nimankii oo furfuraaya ayay kuwii waardiyaha kusoo tooseen markaasay sii daayeen dhulkuu ku dhacay dhulka unbaa allow kala jeexay oo dhulkaa liqayba oo khalaas maba la arag marka baleecu lardi baa isagan loogu macaamay ninkii dhulku liqay radi allahu canhum ajmaciin ninkaa la yidhaha zayd ibnu dafinana isaguna geesinimo naadira buu maalintaas muujiyo wuxuu ahaa kolkii la keenay meeshii lagu dilayey la keenay ayaa waxay ku yidhaaheen zayd oo allaan kugu dhaarinay ma jeclaan lahayd in adigu aduu iska badbaado qaboo reerkaaga iyo carruurtaadiiyo dhex jooga oo halkaan adiga kaa haysaneen kaa dilayno maxamed aan haysano oon dillo ma jeclaan lahayd markaasuu yidhi maya isaga oo meeshiisaas jooga oo madiinadiisa iyo reerkiisa iyo asxaabtiisa dhex jooga in qodixi muddo oo aniguna aan badbaado ma aanan jeclaadeen markaasay la yaaban waxay yidhaaheen weliga iyo ma ana arag maxamed asxaabtiisa say u jecel yihiin qof loo jecel yahay ma ana arag ayb rawahu الbخaariي qowluhu alhada mawdic wdullaة الصaxaab daruurta kale wdabr الnaxl shinida wey oo bahalkeen mxuu ahaay zambuurka weeyaan yani oo bahalkan eh, xonka wa qawluhu uqtulhum bidada bikasri baai wa badadan iyo bidadan labada faman kasara qofkii hoos dhaba bidadan yidhi qaala huwa jamcu bidda bikasri lba wahiya nasiib wa macnaahu uqtulhum xisasan munqasima likuli eh, waaxidin minhum nasiib waman fataxa badadan qof macnaahu mutafariqiin fi lqatl waaxida bacda waaxid من التبديد وهو التفريق وفي الباب أحاadيث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب منها waxaa ka mid a xadيiث الغلام الذي كاna يأتي الراaهب والساaحر n soo maray xadiiثkii dheeraaye baan kusoo maray ومنها xadيiث jurayج وxadيiث أصحاaب الغاr الذيina أطبقت عليهم الصخرة وxadيiث الرجل الذي سمعa صوتا في السحاaب يقول اسق xديقة فلان beerta hebel waraabi kaasna kalama عجيب laakiin soo maray وغayr ذلك والدلائل في الباب كثيرة مشهورة adilada baabkan kada ku saabsan ee كراamaة الأولياء أمثiladoodi iyo waa badantaho mashhuur weeyaan وباللahi التوفيق وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ma سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشhayءin qط cmar weligay maana maql isagoo wax ku leh inii laadunu kada saasaan u malaynaya inii laadunuhu kada sidaasaan u malaynaya waxaas inuu yahay ama inuu sidaa noqon doono ilaa kaana kamaa yadunnu siduu umaleeyey buu noqon jiray waxa uu yidhaaho waxaas anu saasaan u malaynaya sidii unbay noqon jirtay waa kee nabiguna sala allau alay waslam uu sheegay inuu carabkiisa all mxuu xaqa alle uu geliyey uu mulham ahaa ummaddan tada qof mulhamiy hadduu ku jiro uu isaga ahaa rawahu lbukhaariy baabu lumuuri almanhiyi canhaa arrimaha la iska nahiyey ee nahyi uu ku soo arooray kitaabu umuuri manhiyi canhaa kitaabkan kada marka arrimo xaraam ah oo nahyi ku arooray ayuu ka hadli doonaa baabaab buubana u dhigan doonaa baabu taxriimi algiiba walamri bixifdi lisaan xanta xaraamaynteeda iyo amarka la amray in carabka la ilaaliyo la xasilado qaala allahu tacaala walaa yaktab bacdukum bacda qaarkiin yaanan qaarka kala xamanin ayuxibu axadukum midkiina ma jecel yahay an yackula laxma akhiihi maytan inuu walaalkii oo mayd a hilibkiisa uu cuno fakarihtumuuhu waad necbaysateen waataqu llaha marka alla ka baqa in allaha tawaabu raxiim wa qaala tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaadan cilmi ulahayn yani ha ka hadadin oo ha ku sheekaynn ha ka warramin waxaadan cilmi ulahayn u fiirso qof wale waxaad ku hadlayso ina samca maqalka iyo walbasara haragga iyo walfa'aada qalbiguba kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa lais su-aali doonaa waxaasaan maqlay aada dhahdo ma adaa maqlay waxa waa lagu dhihi doonaa waxa ma arkay waxa ma sheegay wa wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kuma hadlo qowl kuma hadlo ilaa agtiisa waxaa jooga raqiibun catiid malag oo diyaar u aho muraaqabaynayo oo xaadir ah diyaar u ah yaa jooga raqiib yani muraaqib weeyaan eh, mxaa atiidna waa mxuu ahayey waa xaadir mustaciid diyaar ah malag diyaaraho wuxuu ku dhawaaqaba qoraya ayaa jooga marka taas macnaheed waxaa weeye inuu qofku boqol xisaab u sameeyo waxa uu ku hadlaayo waclam annahu yanbagii likulli mukalafin an yaxfada lisaanahu عن جميع الكلام إلا ما ظهرت إلا كلاama ظahaرت fiihi المصلحة waxaad ogaataa qofka kasta oo muslimaba oo mukلafaba inay waajib ku tahay inuu carabkiisa hadal oo dhan ka ilahay ilaa hadal maslaxadiisu iyo faa'iidadiisu ay waadix taha u muuqata mooyaane wamata stawa alkalaamu wa tarkuhu fi lmaslaxa kolkay sinaadaan hadalkan iska iyo ku hadalkiisu ay sinaadaan oo mid walba maslaxo yahay fasunnatu اlimsaaku canhu waa in laska daayo laiska ilaaliyo liannahu qad yanjaru alkalaamu almubaaxu ilaa xaraamin aw makruuh hadalka banaano waxaa suurooda inuu sida loo sheesheekaysan adbadhan loogu rogaayo uu u jiido shay xaraama ama shay karaa in lagu dhaco fara badana kaasu haddaad u fayrsato dadka sheekooyinkiisa kolka hore waxay ku bilaabmayaan wax iska caadiya iska fudud kol siduu qofba mar u qaadanayo ee hadalkiibaa la baahayo markaasaa bad kale iyo waxaa la gelayaa xan iyo waxyaalo baa la gelayaa aad iyo aad bay taasuna u badan tahay marka taasuna waxa weeye waa taswiilaadka ibliis weeyaano horta hore hadalka haddii xumo lagu bilaabo waxaa laga yaabaa in la joojin lah marka horta hore wuxuu ku bilaabaya hadal wax iska macmacaan oo sheeko sheekiyo waxaasiba bista uu ku bilowsiinaya markaasuu marka dhex gelayaayo ku baahinayaayo arrintii la ballaaranaysayo wadalika kahiirun fi lcaada arrintaasu xagga caadada dadka way ku fara badan tahay wasalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyadana wuxuu dhigmaayo ma jiro qofkii marka hadduu iska aamuso waa nabadgalay haddii isagoo hadlo halis buu yahay nabadgelya wax loo dhigaana ma jiro can abi hurayraa radi allahu canhu can nabiy sal ly slm qaal man kana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut muttafaqun calayh qofkii alliya qiyaamo rumaysano ama khayr ha ku hadlo ama iska aamuso yan uga dhaxaynin waa muttafaq caleyh marka laba goor baynu soo maray toddoba boqol iyo lix iyo saddex boqol iyo toban iyo afar wa hada alxadiidu sariixun fii annahu yenbagii an laa yatakalama ila ida kana alkalaamu khayran hadalku inuu khayr yahay mooyaane inaanu ku hadlin inay haboon tahay qofka ayuu xadiidku sariix ku yahay wa aladii daharat maslaxatuhu ka khayrkeena oo ka maslaxadiisu muuqato weeyaan wamataa shaka fii duhuuri lmaslaxa falaa yatakalam qofku kolkuu shakiyo waxaanu maslaxa keenaya mise maslaxa ma aha walow mafsado yaanu keenin babe waanu iska aamusa yaa ku karaya bani aadamka waan abi muusa radi allahu anhu qaala qultu ya rasuula allah أي الإسلام خyر أي الإسلام أفضل مسلimiinta ka u fadli badan qاal أي المسلمين أفضل مسلimiinta ninka u fadli badan qاala man سلم المسلمuuna min لسانihi ويdه متفق عaليه qofka مسلimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo carabkiisa iyo adinkiisa kaa weeyaan متفق عaليه xadiidka cabdاللahi بن cمر بن الcاaصna waxaan kusoo maray qofka muslimka ah xaqiiqigii inuu yahay ka muslimiintu ka aan nabadgalaan carabkiisa iyo iyo adinkiisaba mu'minka runtiihuna uu yahay qofkay dadka aaminaan ee dhiiggoodii iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ay u aaminaan waxba yeelayn wacan sahli bni sacdi radi allahu anhu qaala qala rasul sala allahu alayh waali wasalam man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna muttafaqun calayh qofkii ii damiinta waxa u dhexeeya labadiisa lafgadh laxy waxaa la yidhaahaa lafta garhka ayaa laxya la yidhaahaa laba laxy baa marka qofkiiba uu leeyahay waa labada hareerood kuwa ahee timaha dadku ay kasoo baxaan hareerku kasoo baxo halka ay isaga yimaadaan ee foolasha hoose ee hoostooda ku hagaagsanna ziqni baa la yidhaahaa marka carabkii wuxuu u dhaxeeyaa labadaa muxuu ahay labada laf midkii wada laxyiga la yidhaaho ee dhanka midigta iyo dhanka bidixda ah yuu udhaxeeya marka labada lafgal waxa udhexeeya waa carabka wamaa bayna rijlayhi iyo waxa labadiisa udhexeeya waa farjiga labadaas qofkii ii damiinta oo labadaa ka adkaada adman lahu ljanna jannan anuguna u damiinanaya muttafaqun calayh labadaana waxaa sii daran carabkaa sii daran carabkaa sii daran oo qofku cawradiisa inuu haslan karo oo zina uu iska celin karo oo weliga aanu zinaysanin waa dhacdaay waa fara badan tahay alxamdu lilah laakiin inaanu qof weligii wax xun aanu ku hadlin oo carabtiisu xan iyo been iyo wax sidaas iyo dad isku derderid iyo waxfaan been iyo wax sidaas inuu ka nabadgalo carabka aanu ku dambaabin hallow yaa ka nabadgalo kaas rawaahu eh, waa mutafaq caleyh weeya waan abi hurayrata radi allahu canhu annahu samca rasuul اllahi sal ly slm yaquul ina alcabda la yatakalamu bilkalimati ma yatabayanu fiiha ninbaa wuxuu ku hadlayaa erey buu ku hadlayaa oo aanu u fiirsanaynin aanu u kale af cadaynaysa dhihi doonta muxuu ahay aanu u inay halkaa gaadhsiisan tahay erey iskala fudud buu iska tuuraya aanu ka fiirsanin natiijadeedi iyo intay la eg tahay iyo halkay gaadhsiisan tahay iyo yazilu fiiha uu ku siblanaayo muxua ku taraaraxayo ila annaar abcada mima bayna almashriqi wاlmaqrib in ka fog intay dha iyo qorax ka soo baxaysu jiraan in ka fog uu naarta kusii hoobanayo sababtiisa erigaas khafiifkaas sababtiisa naarta ku galayo bal feeriya marka waa eray isagu iskala fududaaday kii uu garanayo ee uu ku dhiiraday maxaa umalaynaysa kuwaanu islahayn baba erey xun oo isagoo aanu islahayn saasuu usii weyn yahay oo alla uu ugu caroonayo naar uu ku galayo ومعنى الحمد لله ومعنى يتبين يتفكر أنه خير أم لا una ka fakira inu khayr yahay shar yahay وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد la يتكلم بالكلمة من رضوان اللahi تعالى kana labadii noocba ka hadlaya kelimada fiican iyo kelimada xunbaba kelimada fiicanu khayrka ay leedahay walow qofku aanu uba malaynayn inay halkaa gaadhayso iyo kelimada xuni sharka ay leedahay walow qofku ay isaga iskalaba fududay wuxuu leeyahy marka qof baa wuxuu ku hadlayaa bilkalimati min ridwaan illahi tacaala ere oo alla wuxuu ka raalli noqda aw fiican buu ku hadlayaa maa yalqaa lahaa baalan aanu qalbigiisa aanu siinbahaynin oanu u ebayeeraynin yarfacuhu allahu biha daraja alla subxaanahu watacaala uu darajo ku dalacsiinay ere iska fudud wain alcabda la yatakalamu bilkalimati min sakhati illahi tacaala hadoonna wuxuu ka hadlayaa ere oo cadho alle ah alle wuxuu ka cadhooda ah laa yulqii lahaa baalan yahwi biha fi jahannam uu jahannam ugu sii hoobanayo muddo dheer rawahu albukhaariy ayb marka hadalkii kiisii fiicnaana saasuu wanaaggaasuu leeyahay oo waxaa iska suurooda erey yaro aadan islahayn sidaas u fiican yahay intaasoo khayr uu leeyahayba inaad saxiibtiisa janno ku gasho alla kaaga raali noqdo kii kalena waa cagsigiisa erey yar aadan islahayn halkaasuba gaadhisan yahay sidaasuu dembiba u yahay khalaas walciyaadu billaah waa la kugu caroodo oo naar aad ku gasho qof walaba marka ka fiirso waxa aad ku hadlayso rawaahu bukhaariy وعn abi cabdالرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رsuuل الله صلى اه سلم قال إن الرجل la yتكلم بالكلمة من رضوان اللhi تعالى maa kaana yadunnu aanu u malaynayn an tabluga maa balagat halka ay gaadha inay gaadhayso yaktubu allahu lahu biha ridwaanahu ilaa yowma yalqaah alla subxaanahu watacaala uu raalli ahaanshiisa ugu qoraayo ilaa maalinta qiyaamahu raalli ka yahay oo isagoo raallika maalinta qiyaamaha loo keeno waina arajula la yatakalamu bilkalimati min sakhati illaah nina wuxuu ku hadlaya ere oo caro alla ah alla wuxuu ka caroodaa maa kaana yadunnu an tabluga maa balagat yaktubu allahu lahu biha sakhatahu ilaa yowma yalqaah rawahu maliku fi lmuwaطa wالtirmidiy waqala xadiiثu xasanu صaxiix waana sida u sheega xadiidku saxiix weeyaan saxahu اlalbani fi saxiix اljamic ayb وعn سفyaan بn cabdillah saddexdan xadiid ba marka arrintaasa isku raacday xadiidkii muxuu ahaa labadii xadiiثe abu hurayra iyo xadiidkan bilaal ibn الxaris oo aad iyo aad isugu macno dhodhow وعن سفyان بن عبد اللh رضي الله عنه قال قلت يا رsuuل الله xdثنيi بأمر اعتصم bه اعتصم bه يعني أتمسك bه iiga waran arin oo aan qabsado aan kaa qaato aan qabsado ku camal falo qaala markaasuu yihi qul ربي الله ثuma اsتقم rabbigay waa alla dhaho toosnow waa riwaayo kalena waatay ahayd qul lii في الإسلام qwلا la أsأل عanه أحada غayrك hor haddana uu dhihi jiray qul aamantu billahi uma staqim maaha kuwa isku mid waa laba eray oo keliyahoo diintii oo dhanna soo koobtay oo alimaamu nawowi radi allahu canhu uu ku daray kitaabkiisa arbaciinka ahe uu u alifay axaadiista jaamicadahun keliya inuu kusoo ururiyo diintii oo dhan bay labada cerow ku koobay iimaan iyo iyo camal saalixan diintaba weeyaane iimaankiina aamantu billahi ama rabbi allahu baa soo koobtay camalkii saalixahayn oo dhanna istiqaama soo koobtay taasuna marka waxay fasiraysaa qowlahu tacaala <clears throat> in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa yaxzanuun ila akhiri <clears throat> iyo aayadda kale iyaduna la ku dhow min suurati axqaaf qultu yaa rasuula allahi ma akhwafu ma takhaafu calaya waa halkan maxalu shaahidkiya waxaad iiga baqayso maxaad igaga baqdin badan tahay oo inuu dhibaato ig keento aad igaga baqayso faakada bilisaani nafsihi carabkiisu isqabtay oo uma qaala markaasuu yihi hada kan kana kaga baqaya rawahu tirmidi qaal xadiian xasanu sax waana sidaa uu sheegay weeyaano xadiidku waxa weeyaan waa saxiix sheekhu lalbani saxiix buu ka dhageeya fii saxiixi sunan ibni maaja ayuu ku saxiixiyey waxaan soo maray kan kula macno ahoo xadiidkii mucaad xadiidka mucaad nabiga sala allahu alay slam uu dhowrka shay ugula dardaarmi jiray goorta ugu dambaysay uu yidhi wax arrimahaas oo dhan kuusoo kooba ma kuu sheega kan iska ilaalin taariba isqabtay ya ayb kanaan maxaa kan iska ilaali buu yidhi markaas waxaad iga qabsataa haddaad rabto aamantu billaahi beh oo haddana toosnow markaasuu yidhi waxaad igaga baqaysa ee aan iska ilaaliyana maxaa ugu badan carabkaaga wey ayb وعn iبn cmr radي allahu canهuma qaala qala rasul lah sl ly slam laa tuktiru اlkalaama bغayri dikri اllahi faina kasraة اlkalaami bغayri dikri اllahi qaswaة lilqlb waina abcad الnaasi min allah alqlb اlqaasi rawahu tirmidiy wuxuu leeyahy ha badinina qos hadalka ha badinina dikriga alla ayr si ha ku badinina faina kasrata alkalaami hadalka badintiisa bigayri dikri illahi tacaala lagu badiyo qaswatun lilqalbi qalayl buu qalbiga u yahay oo qalbiga waa qalaliyaa waina abcada annaasi min allah alle waxaa dadka ugaga fogaansha badanna meesha alle ugaga fogaansha badanu alqalb lqaasi waa qalbi qalalan rawahu tirmidiy xadiidkan daciif weeyaan oo dacafahu asheikh alalbani fi daciif aljaamic asagir wamishkaat almasaabiix wa silsilata axaadiis daciif wagayriha marka xadiidkan kad marka isagu daciif weeyaan laakiin waxaa jira xadiid isaw ku dhadhow oo halkuu kalaamka kanu ka dhigayo daxik ka dhigayo walaa tuktir daxik maxaa faina kasrata daxiki tumitu lqalb qalbigay dishaa xadiisu abi hurayra oo saasoo isagu jira qosol badnidu qalbigay dishaayo qosolka habadnina taasaa saxiixa kanna marka macnihiisu isagoo naftiisu macnihiisu waa sax laakiin xadiis ma aha xadiis ma aha oo hadalka badan inaanu faa'iido lahayn oo bغayri dikri اllahi oo qalbiga uu qalajiyo waa arrin jirta oo muxuu ahay looga qiyaasanayo qosolka iyo wixii lamida looga qiyaasanayo laakiin isagu wuruud ahaan sida uma soo saxiixu ma aha وعn abi هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم man waqaahu allahu shara maa bayna laxyayhi wamaa bayna rijlayhi dakhala aljanna qofku alla ka ilaaliyo ka labadiisa lafdar ku kala dhex jira waa carabka iyo ka labadiisa lugood ku kala dhex jira farjiga weeyaane jannu gelayaa riwaayo kalena waa kaan soo marray qofkii labada i daminta janna ama damiinanaya waa kana la macno weeyaan rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waana xadiidku saxiix weeyaan saxaahu fi saxiix jaamic sagiir وعن cقبة بن cاmr رضي الله عنه الجhني qال qلtu ya رsuuل اللhi mن نجاة maxaa nabadgelyada maxaa lagu nabadgala naar laga nabadgalay ciqاab allah qaala markaasuu yihi أmsik عalayka لساaنك iska xaji carabkaaga walyasacka baytuka gurigaagu ha kula ekaado gurigaaga ku koobnow makhaayada fadhiisi iyo meel warwareeg iyo waxyaalahaas iyo iska dhaaf iyo dad la kulankooda iyo waxyaalahaas markaad salaadaada soo tukata ee shaqadaada ka timaado gurigaagii caruurtaadii iyo iskala dhex jooga caruurtaada waxbar oo adbiyo islaamtaada u heliyeelo shaqada wax kala qabo oo haddii waxay u tahay ilmaha lahay oo waka waabki calaa khatii'atika dembigaagana la oy dmbigaaada waa tooba keentay wey dembigaa ka tooba keentay rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix waa sida sheega xadiidku waa صaxiix xadiidku صaxiix weyan صaxaxahu الشheikh الألbani fi صaحيح الجامع الصغير wa silsilaة الxadiiث الصaحيixa وعن أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه عن النبي صل ل sل qال إida أصبح بن aadم in aadan markuu waa beriisto labadii xubneed oo nebigu salى الlaه عليه wasalam uu lahaa labadaa qofkii ka adkaada ee igu ballan qaada janaan ugu ballan qaadaya xadiidka kalena uu lahaa labadaa qofka alla ka ilaaliya jannu gelaya bal siday labaday u kala xoog badan yihiin waa kaanida carabka ugu darane yuu sheegayaayo xubnaha oo dhan siduu taasiir ugu leeyahay carabku carabka iyo wadnaha labadaasaa ugu daran xubnaha marka wuxuu leeyahay idaa asbaxa bnu aadama in aadam markuu waabariisto fa ina alacdaa'a kullaha xubnaha oo dhani tukafiru lisaan carabka ayay isu ukhuduucdaayo isu dullaysaayo ay baridaa gundaha qabsanaysaa taquul waxay dhahaysaa sida ugu khuduucaysa weeyaane ittaqi illaaha fiina alla nagaga baq arrinka iyaga iyo shaniga iyaga alla kaga baq fa inamaa naxnu bika anagu adaan kugu xidhannahay fain istaqamta istaqamnaa wain cawajajta cawajajnaa haddaad toosnaato waa toosnaanaynaa haddaad qalloctana waa qallocnaynaa yaraahu tirmidiy waana xadiis xasan a ah weeyaan xasanahu alalbani fi saxiix jaamic sagiir wamacnaa tukafiru lisaana ay tadilu watakdacu lahu way isu dilaysaa hoos dhisaa baryaysaa weeyaan وعن معاadin رضي الله عنه qال qلtu ya رsuul الله أخبirnii بcmل يدkilnii الجنة ويbaacidnii min الناar iga waran arin oo janno igeliyo oo naarna iga fogeeya qaala markaasuu yihi laqad sa'alta can caظiim wax weyn baad i su-aashay wainahu layasiru calى man yasarahu اllahu tacaala waana u fududiyaa qofka alla ufudeediyo alla noo fudeedi arrin weyn ayaad weydiisay wax jannada lagu gala ilan wax yar ma ah laakiin qofkii alla huna yarxamuka allah qofkii alla ufudaydiyo waa u fudud yahay wainahaa lakabiiratan ilaa cala alkhaashiciina tiyoo kale weeyaan tacbud allaha laa tushriku bihi shay-a allaad caabudayda aadan waxba ugu shariig yeelaynin watuqiimu salaa salaadana waa hagaajinaysaa watu'ti zakaa zakadana waa bixinaysaa watasuumu ramadaan ramadaanna waa soomaysaa wataxuju lbeyt kacbadana waa xajiyaysaa arkaantaasaad markaa samaynaysaa janna ku gelaysaa ayb kanna wuxuu lamid yahay xadiidkii dimaam ibni saclaba ee aan soo marray ee uu warinayey talxat bni cubaydillaahi radia allahu canhu ee ninkii reer baadiha ahaa reer najdiga ahaa ee nebiga sal ly slam waraystay mabaadida islaamka ee markuu u sheegay yidhi wallahi inaa intaa madax kale aana waxba ku daraynin uu nabiguna u sheegay inuu janno ku galayo hadduu kaga dhabeeyo marka gudashada waajibaadka la guto ee laga tago muxaramaadkana laga tago ila muxaramaadka naftooda ka tagitaankooda waa waajibe janno waa lagu galaa qofkii alla subxaanahu watacaala uu waafajiyo uma qaala markaasu yihi alaa adilluka calaa abwaabi alkhayr miyaana kutusinaynin albaabada khayrka asawmu junna soomku waa gaashaan wasadaqatu tudhiru lkhaii'a kamaa yudfiu maau nnaar sadaqaduna dembigaay damisaa siduu biyuhu dabka u damiyaan wasalaatu rajuli fii jawfi lleyl salaada maxaaiyo habeenkii dhexdiisa oo ninku tukanayana uma talaa markaasuu akriyay tatajaafa januubuhum can mabaajic aayadaasuu akriya xataa uu ka gaadhay bima kaanuu yacmaluun jazaan bima kaanuu yacmaluun uma qaala markaasuu wuxuu yihi alaa ukhbiruka bira'si اlamri wacmuudihi wadirwati sanaamihi miyaanan kaaga waramaynin arrinka oo dhan madaxiisa iyo tiirkiisa iyo kuruskiisa baarkiisa kuruskiisa meesha ugu sarraysa ugu fiican ugu mahan qultu balaa yaa rasuula allah qaal markaasuu ra'su amri اlislaam arrinka madaxiisa oo dhan uu ku xidhaya waa islaamnimada wacamuuduhu salaa tiirkiisuna waa salaada wadirwatu sanaamihi aljihaad xadiidka ibni cumar wuxuu ahaa shan tiir buu u sheegay muxuu ahaaye islaamka u sheegay kanna hal buu u sheegaya markale waxaa weeyaan waa halka ugusii ugu daran weeyaan wadirwatu sanaamihi kurskiisa meesha ugu sarraysana aljihaad uma qaala markaasuu uhi alaa akhbiruka bimilaaki dalika kullihi arrintaas oo dhan uma qaala alaa أخbiruka برأس الأمر وعmuudihi وdirوaةi سناamه qلtu balaa ya rasuul الlah qala رأس الأمر الإسلام وعmuuduه الصلاة وdirmaة سناamه الجهاad ثuma qaal alaa أخbiruka bmilaaki dalika kulihi milaaku shay huwa ma yatawaqف عaleyh shay wuxuu shaygaas ku xidhan yahay ee lagama maarmaan u ah yaa la yidhaahaa milaadka ma kuu sheega arrintaas oo dhan waxa ay ku xidhan tahay oo la-aanteeda ayna suuroobaynin qultu balaa yaa rasuula allah qaala faakhada bilisaanihi carabkiisu isqabtay faqaala markaasuu kufa calayka haada kan iska ilaali kan iska xaji ka adkow midkaa qultu markaasaan wuxu uhi ya rasuula allah wa inaa lamu'aakhaduuna bima natakalamu bih oo annagu miyaa naloo qabanaya waxaan ku hadlayno aan iskaga hadalmayna mayaa naloo qabanayaa faqaala markaasuu yihi sakilatka ummuk habartaa ku weyday habartaa kaa gablanta yani waa elankaasoo kale marka wuxuu ahaa habaar buu ahaan jiray laakiin adagoo iska canaan buu noqday wahal yakubu nnaasa dadka miyuu ugu hambooriyaa fi naari naarta calaa wujuuhim xagga wejigooda ilaa xasaa'idu alsinatihim carrabyaalkooda goorteen mooyaane waxaa rabkooda galasaday mooyaane wax kaloo dadka naarta hamboori ugu ridaaba jira rawaahu abu dawuuda rawaahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidka oo xadiidku waa صaxiix صaxiix اlalbani fi saxiix jaamiع الصغيr wakadalika rawa xadiiث alxaakim wbn maaja wاlbayhaqiyu fi shucab اliiman wالطabaraniy xadiidka marka wuxuu leeyahay <clears throat> brani waxaan ujeedaa brani iyo bayhaqi shucaab اliimaan waxay ku dareen ziyaaday ku dareen oo ziyaadadaasi waxay ahayd inaka lan tazaala saalima ma sakata faidaa takalamta kutiba laka aw calayk aduu intaad aamusan tahayba waad nabad gashan tahay haddaad se hadasho hadalkaa kaa soo baxa ama wax lagu qorayo oo khayr ah ama wax lagu qorayo oo dembi ah labada midun weeyaan xadiidku marka صaxiix weeyaan صaxiix اأlbaniy fi صaxiح jaamiع الصغيr rawa tirmidi qala xadiiثun xasanu صaxiix waqad sabaqa sharxuhu saasuu leeyahay alimaamu الnawowi radi allahu taعala canhu mucaliqan halkan wuxuu leeyahay lam yarid lahu dikru fima taqadama falyta'mal waa soo hormaray buu leeyahay marka waa ismoodsiye alimaamu الnawowi ma aanu soo hormarin وعn abi hurayraةa radي allahu anhu ana rasul ه sl qal atadruuna ma algiiba xantu waxay tahay ma taqaanaan qaala allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisa yaqaan qaal dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalka aad ku sheegto wuxuu necbaysanayo on raalli ka ahayn qiila markaasa waxa la afara'ayta bal ka waran in kaana fii akhi ma aquul walaalkay haddii uu ku jiro ku sugan yahay waxa aan sheegayaayo aanu ku been abuuranayni ka waran qaala in kaana fiihi ma taqulu faqad iktabta hadduu ku jiro waxa aad leedahay oo ceeb uu leeyahay uu yahay waxaas aad ku sheegtay waad xamatay wain lam yakun fiihi ma taquul faqad bahadtahu waad ka been abuuratay rawahu muslim وعn abi bakrata radي allahu anhu ana rasul lah sl slm qaala fii khudbati الnaxri bimina maalintii yowma naxriga khudbadii uu mine ka jeediyey buu wuxuu yihi fi xajati اlwadaac faina dima'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraam ka xurmati ymim hada fii ywmikum hada fii baladikum hada alaa hal ballagt kama soo horan badna waa kii su-aalaha uu su-aali jiray oo waa maalintee waa beledtee waa bishe uu dhihi jiray muttafaq caleyh wacan caaishaa radi allahu canha qaalat qultu linabiyi sala alla alay sl nabigaan waxaan ku idhi xasbuka min safiyata kada wa kada safiya waxaa kaagaga filanba inay sidan iyo sida tahay qaala bacdu ruwa ruwaada qaarkood waxay yidhaaheen tacri qasiira way gaaban tahay kow safiya muxuuaha inayna qurux lahayn waxaa kuugu daliilaba waa gaaban tahay sidayna gaabnahan quruxsanaan lahayd fa qaala wuxuu idhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaai lbaxr lamazajathu waxaad dhahday eray oo haddii lagu barxi lahaa biyaha badda barxi lahayd oo doonin lahayd furtaada iyo badda oo dhan ereygaa kaliya feriy qaalat markaasna waxay tidhi waxakaytu lahu insaanan qof baan u jilay sida u socda iyo sida ahdanle iyo qofka haddii muxuu ahay lacanjilo oo la tilmaamo markaasaa la yidhaahaa xikaaya faqaala markaasu wuxuu yidhi maa uxibu anii xakaytu insaana waana lii kada wakada an maanan jeclaadeen inaan qof jilo oo waxa iyo waxaana la isiiyo rawahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix waana sheega xadiidku saxiix weeyo saxahu lalbani fi saxix jaamic sagiir wa macnaa mazajathu khaalaatathu mukhaalaatan yatagayaru biha طعمه أو ريحه لشدة نتنha وqبحha way barxi lahayd saasa laga wadaayo way dhex geli lahayd oo waa doorin lahayd oo urtiis iyo dhadhankiisiyo bay doorin lahayd kelimada keliya qurmoonkeeda iyo xumaha waxay ka qabto وhذا min أبلغ الزواaجر عن الغيبة kan waxa wey waxyaalaha dadka aad wax uga nahyinaya uga celinaya kiibada buu ka mid yahay xadiidkan kada ereygaa keliya hadduu baddaas oo dhan bedeli lahaa qala allahu tacaala wama yantiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyaa nabigu ka wada aleyh salaatu wasalaam wamaa yantiqu cani lhawaa waxay naftiisu jecelaysata iskagama hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa ma aha wax loo waxyooday m wax kale ma aha wuxuu ku hadlaayo waa waxi loo waxyooday siu ku ogaan lahaa marka haddii kale ereygaasu inuu bedda oo dhan bedeli kari lahaa marka xadiidku wuxuu tusinayaa xamtu inayna hadalka keliya ahayn hadalka keliya ma ahe carabka haddaad ugu fiiqdo ama u iljabiso ama si uun maxaa qofkaas ceebtiisa iyo naqsiga uu leeyahay un haddaad si uun ku dareensiiso qof kale qortayaa iyo sawirtayaa iyo indhaha ku ishaartaya ama waxaad tiraahaba sida u socdoo kale u socotay siduu garbaha yidhaah kolku hadlayo waa khalaas waa xmatay an anasi radi allahu canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam lamaa curija bi markii e-, la koriye ee xagga sare la aadsiiyey amarartu waxaan soo maray biqowmin niman baan soo maray lahum adfaaru min nuxaas oo leh cidiyo nuxaas ah yakhmishuuna wujuuhahum ay ku xanxangaruufanayaan wajiyaalkooda iyo wa xabadkooda ku jeexjeexayaano dhiig ka daadanayo faqultu man haؤulaaءi ya jibriil qaala haؤulaaءi aladiina yaakuluuna luxuuma الnaasi wayaqcuuna fii acraadihim kuwaan waa kuwa dadka hilibkiisa cuno oo sharaftooda meel kaga dhaco xanto weeyaan rawahu abu daawuud waana xadiid صaxiixa weeyaano صaxahu fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa silsilaة اaxaadiiث الصaxiixa وعn abi hurayraةa radي allahu canhu ana rasul lah sl slam qaal kul اlmuslimi calى اlmuslimi xaraam damuhu wacirduhu wamaaluh qofka muslimkaa dhammaantii qofka kale muslimkaa waa ka xaraam maalkiis dhiigiisa iyo sharaftiisa iyo maalkiisaba rawahu muslim waqad sabaq laba goor horu soo hormaray miatayn hamsa wahalaaثiin iyo miatayn arbaca wahalaaثiin baabu taxriimi samaaci اlgiiba xanta dhegaysigeeda xanta ku hadalkeeda oo keliya ma ahee dhegaysigeeduna marka iyaduna xaaraam weeyaan wamri man samica giibata muxaramata biraddiha iyo qofkii maqla xan xaraama amarka la amray inuu ka daafaco qofka leh walinkaari calaa qaa'ilihaa iyo qofka hadalkaa yidhi inuu ku diido oo ku qoonsado fain cajaza hadduu kari waayo aanu ku diidi karaynin aw lam yuqbal minhu amaan laga aqbalin faaraqa dalika almajlisa in amkanahu meeshaas waa inuu ka taga haddii u suura gasho oo maxamed sl kaga lumaysaa ayna jirin alimaam shaafici radiallahu anhu iyo waxaa laga sheegay inuu arrintan tadashair kaga hadlay oo wuxuu yidhi wa samcaka suncan samaaci alqabiix ka sawni lisaanika can innuti bih fainaka cinda samaaci alqabiix shariikun liqaa'ilihi fantabih sida carabkaaga ugu ilaalinaysa xanta dhagahaagana uga ilaali leannaka haddaad dhegaysato u dheg raadiciso xanta shariik baad la tahay qofkii ku hadlay qaala allahu tacaala waidaa samicuu lagw acraduu canhu kolkay waxa maalaayacniga a maqlaan bay ka jeedsadaan dadku sidaa ku ammaanaya maalaayacniga waa wax aan faa'iidada lahayn marka kii qabiixa ahaa isagu markaa sabadkii daraya xaraamta ahaa wa qaala tacaala waaladiina hum can illagwi mucraduun mu'miniinta allo ammaanaya buu wuxuu leeyahay waa kuwa laqwiga maalaya caniga iskaga jeedsada yan ka qayb gelin wa qaala tacaala ina samaa walbasara walfaada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalka iyo aragga iyo iyo qalbiguba dhammaan waa la isu su-aali doonaa waqaala tacaala waidaa ra'ayta aladiina yakuuduuna fii aayaatina markaad aragto kuwa dhex gelaya aayadaha yaga axkaamta iyada iyo sharaa'icda iyada iyo qur'aanka iyo shacba talaqsanaya ee si xun uga hadadlaaya ee wax xaraama ku hadhadlaaya faacrid canhum iskaga jeedso xataa yakuuduu fii xadiidi ayri ilaa ay sheeko kale dhex galaan ilaa ay sheeko kale dhex galaan muxuha iskaga qad waimaa yunsi annaka shayطaan hadduu shayطaanku ilowsiiyo ood la fadhiisato oo aada xusuusan weydo falaa taqcud ha la fadhiisanin bacda dikraa xusuusta dabadeed kolkaa xusuusatay dabadeed waayo waxaan ka nahiyo qur-aanku suu sheegay weeyaan iga kici dheh maca alqowmi alaalimiin nimanka iyagaa daaliminta hala fadhiisanin wacan abi dardaai radia allahu canhu can nabiy sal l slm qaal man radda can cirdi akhiihi radda allahu can wajhi nnaara ywma alqiyaama qofkii radiya oo ka daafaca qofka walaalkiisa sharaftiisa oo qofkii xamanayee si xun uga hadlaaye ka daafaca alla subxaanaه watacala isagana wejigiisu naarta ka daafaca maalinta qiyaamaha rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan waana sidaa uu yidhi xadiidku xasan weeyaan xasanahu اlalbani fi صaxi اljamc الصغيr wغaayaة اlmaraam bitakriiji axaadiiث اlxalaal wاlxaraam وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في bاب الرجاء رقم أربعمية وسبعة عشر noogu soo hormaray ayaa wuxuu yidhi qaama nabiyu sal l sl yusallii nabigaa istaagay inuu tukado gurigiisa ugu yeedhay uu yidhi meel igaga tuko faqaala markaasu wuxuu yidhi ayna malik bnu dukshum qaala halkan kada marka waxaad moodaa qofka qaa'ilka inuu nebiga sal l slam riwaayadii hore ee soo martayna qaala rajulun bay qaala bacdu lqowmi yaxsab faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi ذlika mnaafiq laa yuxib اllaha warasuulahu faqala الnabiyu sal ly slam laa taqul dalika sidaa ha dhihin halaa taraahu qad qaala laa ilaha illa اllahu yuriidu bidalika wajha allah soo ma aragtid inuu laa ilaha illa llahu yidhaho dar alle haddana u yidhaho ka dhab ay tahay wain allaha qad xarama cala الnaari man qaala laa ilaha illa allahu yubtagii bidalika wajha allahi muttafaq caleyh su-aadii hore soo horumartayna waxay ahayd inuu ninkaas u jawaabo uu yidhi alle rasuulkiisa og laakiin anagu wejigiisa iyo maxabadiisa iyo sheekadiisaba waxaanu arkaynaa inay xagga munaafiqiinta ay jirto wacitbaan bikasri اlcayni اlmuhmalati cala mashhuur waxukiya damuhaa cutbaan wabacdaha taun musanaasu min fawq uma baaء muwaxada citbaan wاdukshum ضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين an kacb bni malik radi allahu canhu fi xadiidihi awiil fi qisai tawbatihi ee qisatabi ku saabsanayd rajatu tabuk waqad sabaqa fii baabi tawbana kusoo hormaray raqam mxuu ahaa laba meelood bu kusoo hormaray raqam tiscmiya amaaniya wa amaaniin iyo raqam waaxid wa ishriin raqam waaxid wa ishriin kaasuna isagoo kaamil hodheer kusoo hormaray aada u dheere qaala qaala nabiyu sal l sl huwa jaalisun fi lqowmi bitabuk isagoo tabuuq ragii dhex fadhiyi wuxuu yidhi ma facala kacb bnu malikin faqala rajulu min bani salima ya rasuula allahi xabasahu burdaahu wanadaru fii cidfayhi waxaa reebay muxuu ahay labadiisi mawseeda iyo hareerhu iska daadaawano iska fiirfiiranayo xaragadiisa faqaala lahu mucaadi bnu jabalin radi allahu canhu bi'sa ma qulta wallahi ya rasuula allahi ma calimna calayhi ila khayran fasikata rasul lah sal l slm muttafaqun calayhi cirfaahu ay jaanibahu wahuwa ishaaratan ilaa icjaabihi binafsihi inuu iska bogayo oo fullaha iska daadaawadaabay ilah goboladas baabu bayaani maa yubaaxu min algiiba waxa xanta ahe banaan iclam ana algiiba tubaaxu ligaradin saxiixin sharciy xantu inay banaan tahay kolka uu faa'iida saxiixoo xagga sharciga ay jirto laa yumkinu alwusuulu ilayha ilaa biha yani faa'iidadaana in la gaadha ayna suuroobeyn ilaa in qof wax laga sheega mooyaane wayo sitatu asbaab waa todoba lix sababood weeyaan alأwalu altadalum waa dulmi sheegad ka aad sheeganaysa qofkaas wuxuu sameeya leedahay fayajuuzu lilmadluumi qofkii la dulmi waxa banaan an yatadalama ila asulطaani wاlqaadi wagayrihima miman lahu wilaaya inuu u dulmi sheegto oo u dacwoodo qaadiga iyo xaakimka iyo muxuu ahaayey kaaba qabiilihii iyo dadkii oo awood leha u malaynayo inuga garsoorayaan aw qudratun awood kuleh tabar calaa insaafihi min daalimin fayaqul dalamanii fulan eh, eh, bikada hebel baa saa ii dulmiyey buu dhahaya hastaani listicaanatu calaa taqyiri lmunkar waa dad aada la kaashanayso oo munkarka inay kula zuuliyaan waradi alcaasi ila sawaab qofka macsiyada samaynayo oo eh, mxua sawaabka iyo sixi lagu celiyo fayaqulu liman yarjuu qudratahu calaa isaalati lmunkar munkar dhacaya zuulintiisa qofka uu ka rajaynayo inuu ku caawiyo wuxuu ku dhahayaa fulaanu yacmalu kada fasjurhu canhu hebel waxaas waxaasuu sameeyaa ka celi wayakuunu maqsuuduhu tawasula ilaa isaalati lmunkar ulajeedadiisana marka waa inay tahay kolkaa qalbigiisa ilan allihiisa oge in munkarkaa zuulintiisa arrintaa uu ku gaadho fain lam yaqsid bidalika kaana xaraaman hadduu ka aragoosasho iyo iyo dhahaye iyo sawjkiisa isagoo munkarkeena samaynaya uu leeyahay maantaad hebel ka aragoosanaysaa dacwe ay ka tahay xaraam weeyaan ahaaliu listiftaa waa cilmi weydiin fayaquulu lilmufti qofkii caalimka abu ah wuxuu ku dhahayaa dalamanii akhii aw abii aw zawji aw fulanu bikada fahal lahu dalik arrintaas uma banaan tahay abahay baa sidaan iigala saaibkeeda sidaan ugal artaas uma banaan tahay wamaa ariiqii fi lkhalaasi minhu sidaan uga baxsadaa waxaasna wataxsiili xaqi xaqigaana uga helaa wadafca ulmi dulmigana isaga reebaa wanaxwi dalik fahada jaa'izu lilxaaja walaakina alaxwad sida dadaalka badan walafdal an yaquula waa inuu yidhaaho inaanu magax dhabin weeyaane u yidhaaho maa taqulu fii rajulin aw shaksin aw zawjin kaana min amri kada wakada seed u arkaysaa sheekh hebelow nin waxaasi waxaa sameeya ama qof waxaasi waxaa sameeya ama nin naaftiisa saa iyo saa u gala fainahu yaxsulu bihi اlgarض maqsuudkii waa ku xasilayaa min gayri tacyiinin wamaca dalika faالtacyiinu jaaئizu kama sanadkuruhu fi xadiiثi hindin in shaء allahu tacaala inkastoo sida fadliga badan ay tahay inuu sidaa u camimo oo qofkaas aanu magaciisa ku dhawaaqin haddana waa iska banaan tahay الرaaبع تxذيr الmسلimiina min الشhر ونaصيxaتهm وdalika min وujuه muslimiinta oo loo naseexaynayo oo sharka laga celinayo sharka looga digaayo oo qofkaas wax laga sheegayo dhibaatadiisa dadka looga digaayo arrintaasuna wadalika min wujuh taasuna dhowr sibood bay ku dhacdaa minhaa jarxu اlmajruuxiina min الruwaati wالshuhuudi dalika jaaئiz biijmaci اlmuslimiin bal waajibu lilxaaja taas marka waxaa ka mid a dadka muxuu ahaa inta leh ee ama ragga axaadiista wariye ama kuwa markhaatiga ah oo xumahooda la sheego o la yidhaha kaasu faasiq weya hadalkiisa lama qabsado kaasu beenaale weeyo kaasu waa muqafal oo waxba kala garan maayo isku kalsoonaan karayo maaha si laysaga ilaaliyo wa minha almushaawaratu fi musaaharati insaanin aw mushaarakatihi aw idaacihi aw mucaamalatihi aw gayri dalik aw mujaawarati labaad waxaa weeyaan qof inaad la xidhiidha aad rabto ood qofka la tashato ama inaad maal ku darsato ama inaad ammaano u dhiibato ama inaad mucaamalo la yeelato oo iyo waxtaas aad la gasho ama inaad la deriso saad markaa aadan aqooninna baad qof weydiinaysaa markaasaad dhahaysaa bal ninkaa iga warran waxaan rabaa inaan inaan ka guursadaan rabaa ama gabadhayda uga soo doonto inaan u guuri wax sidaas weeye kolka kolkaas qofka la weydiiye lala tashaday hadduu qofkaa wax ceeba ku og yahay ceebtaa waa inuu sheegaa laakiin si run ah uga sheega waxba ku dardarin wayajibu cala almushaawari qofka lala tashaday waxaa waajib ku ah anlaa yukfiya xaalahu inaanu xaaladiisa ka qarinin haddii kale uga shib uu noqonaya walaakin yadkuru almasaawi alatii fiihi biniyati nasiixa waxa ceebe iyo naqsiga uu leeyahay buu sheegayaayo qofkan udigid iyo nasiixan u naseexayo uu ku sheegaya wa minha waxaa ka mida idaa ra'aa ah, hadduu arko mutafaqihan yani aaliban qof ardaya ah hadduu arko iyo taradadu ilaa mubtadic ow faasiq nin dhalinyaro ahoo waxbaranayo oo nin xun oo bidci ah ama nin faasiq ah oo cilmiga aan ku camalfelin darsigiisa tegaaya intaad aragto yaakudu canhu alcilma oo cilmiga ka qaadanaya wakaafa uuna ka boqo an yatadarara almutafaqihu bidalika ardaygu inuu arrintaa ku dhiboodo oo uu ninkan duursado facalayhi nasixatuhu bibayaani xaalihi waxaa waajib ku ah inuu u naseexeeyo ninkaa xaalkiisa u caddeeyo oonu iska dayo ninkaasu sheekh mi ana aqaanee ragga kumana mashaaikhda hebel iyo hebel iyo wax ka akriso bisharti an yaqsida anasiixa waa inuu nasiixa ugu qasaya laakiin wa haadaa mima yuglatu fiihi inta lagu gafu ka yahay kaasuna wax iska dhigaya inuu nasiixaynayo laakiin taraafus iyo isaga ka dhexeeyo iyo inuu ninkan kada dadka ka kala kaxeeyo oo majliskiisa lasoo camiro iyo inuu jecel yahay waqad yaxmilu اlmutakalima bidalika alxasad wayulabisu shayطaanu calayhi dalik waxaa suurada inuu sabab ugu yahay ugeeyo qofkan arrintaa ka hadlaayo xasad uu ninkan kada xasdaayo wa shayaan marka laakiin arrintaa ku qasadaayo uu uga dhigaayo inay nasiixo tahay nasiixo ayna ahayn niyo kaloo xun ay ku jirto wayuqayila ilayhi anahu nasixatu falyutafadal lidalika arrintaa laska ilaaliyo haloo soo jugnaado wa minhaa wujuuhdaa waxaa ka mid a an yakuuna lahu wilaayatun laa yaquumu biha calaa wajhiha inuu qofkanu maamul hayo oo aan sidii saxiixayd u maamulaynin ima bian laa yakuuna saalixan laha inaan uba subanin oo qofku haboon aanu ahayn wa ima an yakuuna faasiqan inuu qof xuna faasiqa u yahay aw mugafalan ama uu yahay qof nacasa uu yahay wanaxwu dalika iyo wax lamid ah fayajibu dikru dalika liman lahu calayhi wilaayatun caamatun liyuziilahu wayuwaliya man yaslux kolkaa waxaa waajibka ah qofka arrintaa ogaada qofkan inaanu xilkaa loo dhiibay inaanu si fiican u wadin qofkii arka inuu dadka ka sarreeyo ee bedeli kara uu u sheego uu yidhaho ninkaasu waxaas waxaasuu sameeyo meeshaa kuma haboone ninkaa meesha ha laga bedelo aw yaclamu dalika minhu inuu ogeysiiyo oo yidhaha ogow ninkaas liyucaamilahu bimuqtabaa xaalihi si uu ugala dhaqmo oo isaga jiro walaa yaktara bihi yaanu ku kasoomin wa an yascaa fii an yaxusahu cala alistiqaama aw yastabdila yastabdila bihi ama uu er ku bedelo inuu canaanto oo uu toosiyo ama qof kale uu ku bedelo alkhaamis kii shanaad xanta ay ku banaanayd an yakuna mujaahira bifisqihi aw bidcatihi kalmujaahiri bishurbi اlkhamr wamusaadarati annaas yani xoolaha dadka dhicidiisa weeyaan waakdi almaks iyo mxuahay qaadida cashuurta iyo e, mxuaha qaadashadeeda kuwa isbaarada jidka dhigta iyo qofka marka sidaas oo kale ee dembigiisa la bareeraya ee aan la gabanaynin iyagana waa la xamanaya waa lagu sheegaya wajibaayat اlamwaali dulman xaalaha oo xaqdaro lagu gurto wa tawali umuuri اlbaطila waxyaalaha mxu aha arrimaha xaaraamta ah oo qofku mxuu ahaay sida baararka khamrada iyo lagu iibiye iyo ka shaqeeyo waxyaala saasiyo fayajuuzu dikruhu bima bima yujaahiru bihi dembigaa uu la baleeray aanu la gabanaynin in lagu xanto oo lagu sheego la yidhaha kaasu mxuu ahay kaasu khamriicab weeyaan kaasu waxaa weeyaan wuxuu khamradu iibiyo baar khamrada lagu iibiyo buu ka shaqeeya ama baar buu leeyahay khamrada lagu iibiyo wax sidaas iyo taasoo kale iyo laakiin ceebihiisa kale lama sheegayo taas wixiisa kale u lama sheegayo taas isaga uu iska cadaysanayo iskala jaharayo taasaa lagu sheegaya wayaxrumu dikruhu bigayrihi min alcuyuub ilaa an yakuna lijawaazihi sababa aakharu mima dakarnaahu ceebihiisa kale lama sheegayo ilaa isaguna waxyaabahaas inay sababo kale oo ah asbaabtii hadda aan tirtirinayna mid kamid oo iyadana banaysa inay jirta mooyaane asaadisu tacriif ka lixaadi waxaa weeyaan waa tilmaamid qof baa la tilmaamayaayo kolkii muxuu ahay la tilmaamayo in waxyaabahaas uu leeyahay ee geney iyo jiis iyo waxyaala sidaas oo kale bidaar waxaas in lagu sheega mooyaan la garanayo fa idaa kaana alinsaanu macruufa bilaqab hadduu ninku nanis lagu yaqaano kalacmash indha murux walacraj jiis walasam dhagoole walacmaa indhoole walaxwal weershe kuwaas iyo gayrihim jaaza tacriifuhum bidalik wayaxrumu iطlaaquhu calaa wajhi taraqus in ceebayn looga qasda iyada xaraam weeye laakiin tilmaam ahaan walow amkana tacriifuhu bigayri dalika kana أwlى haddii uu suuroobay in si kale lagu tilmaamo taasaa ka fiican fahadihi sitaة asbaabi dakaraha اlculamaaء waakharuhaa mujmacu calayh badankeeda way isku wada waafaqsan yihiin qaar ay isku khilaafsan yihiinna waa jiraa wadalaa'iluha min alaxaadiiثi صaxiixati mashhuura famidal alqaadi shawkani raximah اllah saaxibu kitaabi nayl اlawطaar arrinta dada isagu wuxuu ka qoray risaalu ka qoray oo waa diidaa arrimahan kada kale iyo xantu waa ku banaan tahay isagu waa diidaa lakin imaam nawowi wuxuu leeya qaar badan oo kamid ihi waaba ijmac kolba ijmac hadduu yahayna ka hadal male وعn caaishaةa radي allahu canha ana rajula istأdana calى الnabiy salى الlه alay slam nin baa nebiga sal الlه alay slam sidan weydiistay inuu soo galo faqaala markaasuu lahu wuxuu ku yidhi bi'sa aku lcashiira yani aku lqabiila xuma ninka mxua qabiilada saaxiibka yani nin wuxuu ahaa landheer oo qabiilo weyn ka dhasho muttafaqun caleyh اxtaja bihi الbukhaariyu xadiidkan kada bukhaari baa daliishaday fii jawaazi kiibati ahli اlfasaadi waahli الriyab dadka fasaada iyo tuhmada iyo waxyaalahaas asxaabtooda ah ee xuma ka taliyaha ee xumaha ku dhaqma kuwa in la xanto inay banaan tahay iyo alimaam الbخaarي radي allahu canhu xadiidkan kada oo usoo deliishaday xadiidkana somayna soo mari ninkaasuna waxaa ninkii la dhihi jiray cuyaaنة بن xusn ayb ninkii kolkuu usoo galay nebiga sal sl hadalka u qaboojin jiray miyana soo mari taas marka caaishana kolka u sheegtay uu yidhi muxuu ahaayey in dadka waxaa ugu xun sharkiisa la iska ilaaliya taraadi looga fogaado وعنها رضي الله عنها قال قال رsuل الله صل عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفاani min diinina شhayئa rawaه البخاaري hebel iyo hebel uba maleyma inay diintayda wax ka yaqaanaan taasna waxbuu ka sheegay soo ma qala layث بن سعد أحad ruwaati hada الحadيث ya wuxuu yihi haadani rajulaani kaana min almunaafiqiin munaafiqiin ba ahay marka munaafiq waxaan male marka isagu waan faatimata binti qaysin radia allahu canha alfihriya radia allahu canha qaalat ataytu nabiya sal sl nabiga an imid faqultu waxaad waa qofkii lala takadi kanuna fiir hadda marka islaantaasu sa guur ula hadlay bay nabiga sal alay slam weydiinaysaa markaasu nin walba wuxuu ku yaqaani ka sheegaya waanu imid nabiga sala allahu alay wasalam faqultu ina abaljahmi wamucaawiyata khatabaanii abuljahmi iyo mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhum labadaa nin baa isoo doontay waa la furay haweenaydaas oo marka garoob bay ahaydo kolkay ciddadii ka go'day ayuu timi nabiga sal sahi jira labadaa nin baa isoo doontay abu xafs ibn lmugira nin la dhihi jiray baa furay radi allahu canhuma faqaala rasul la sal sl markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi amaa mucaawiyatu fasucluuq laa maala lahu waa caydh oo xoolo malekaasu kuma dhaqan karaayo وأma abuاljahm falaa yadacu alcasaa can caatiqihi tunka usha kama dhigo degta had iyo goor usha u saaran tahay taasna marka w ka wada haweenka u daran yahay waa dil badan yahay mutafaq caleyh marka midna xaggi maalka iyo mas-uuliyada inaynu kasoo bixi karayn buu ku sheegay kana wuxuu ku sheegay inuu nin qallafsan oo dabci kulul oo yaha aan lala heshiin karaynin وفي riwaayaة لmسلم أma abuاljهmi fadaraab للنساء haweenka ku dil badan weeyaan huwa تfsir لriwaayaةi laa yadع الcصى can caatiqihi taasaa fasiraysa وqiila macnaahu kaثيr الأsفاar lakin kolba hadday riwaayadaas ku soo aroortay qiiladaas macno ma leh uu socod badan yahay oo ma soo joogsado qaar ku fasiraya وعn زayd بن أرقم رضي الله عنه qال خرجna mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم في سفر faasaaba الnaasa fiihi shida asaaba annaasu hisida dadkii dhibaata ku dhacday faqaala cabdulahi bnu ubay cabdulahi bnu ubay bnu saluul ra-iisulmunaafiqiin baa wuxuu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu idinkaa waxa kale isugu sababoobay sidadaa ku dhacdayna waxay ahayd waxaa ka ahaa laba nin oo mid muhaajir iyo mid ansaara baa dagaalamay markaasay isu habar wacdeen oo nina uu muhaajiriin hey kuwana ay yidhaahan ansaar hey markaasuu ma saasay iyagoo beledkaygii jooga miyaba isugu kaayo qaybsadeen idinkaa isugu sabab ahaa haddaad xoolihiina ka ceshataan way kala carari lahaayeen wax dambe ha siinina waxaasuu ku yidhi ansaartii buu la hadlaaya markaasuu yidhi waxba ha siinina ilaa ka kala yaacaan wa qaala wuxuuna yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alcazu minha aladal haddaan madiine ku noqonno ninka sharafta badan isaga isa sheegaye midka dulliga badan rasuulka alla sal ly slm asxaabtiisuu sheegayaay allana waa ku cagseeyey oo ku gadiyey wuu ka eryi doonaa buu faataytu rasul lah sal sl rasuulka alla an u imid zayd bna arqamna radi allahu anhu kolkaa wiil yar bu aada u da'yar faahbartu bidalika arrintaasaan uga warramay faarsala wuxuu u yeedhay ilaa cabdillaahi bni ubay faijtahada biyamiinahu dhaartiisii buu ku dadaalo aad buu u dhaartay ma facala inaanu yeelin sidaa faqaaluu